alxamdu lilaah rab اlcaalamiin sala allahu wslm calaa nabiyina mxamedi wcala aalihi wasaxbihi wslm wbacd qaala alimaamu malik raximah اllah jaamicu nafali fi lgazw annafal yuطlaqu wa yuraadu bihi alganiimatu nafsuha yuطlaqu nafal wa yuqsadu bihi alganiima wa minhu qowl اllahi tabaaraka wa tacaala yasأaluunaka can اlanfaal yacni can اlghanaa'im wayuطlq الnfl wayuraadu bihi ma yucطiihi alimaamu liأxad الraciyati min almujaahidiin liganaa'ihi fi اlxarbi wa shidaةi balaa'ihi fiih fahada ayضا yuqaalu lahu annafl wالnaflu ma'kuud min الnaafila wالnaafilaة bmacna الziyaada وsmiyat الأnfaalu nafla wakadalika الziyaadaat alati yucطiha alimaamu libacضi الnaas لأna kula ziyaadة faاlganiimaة ziyaadaة wafadl lhadihi الأma xayثu inaha lam tuxala لأxadi min alأmami qabla hadihi الأma fahiya ziyaadaة lhadihi الأma wakadalika الزيادة التي يعطيها الإمام لبعض المجاهدين فإن هذا أيضا زيادة على سهمانه التي استحقها في الغنيمة فكل من الغنائم والأنفال كل منهما فيه معنى زيادة وقالوا النفل بفتح الفاء فيma yتacalq bاlغanا'm yuqaal nfl وفيma yتacalq bالصalawاaت yuqaal nfl bتskiin الfا ففي hذا الباب يتحدث الإمام أو يجمع ما يتعلق به من الآثار الواردة في ذلك قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama bacata sariyatan fiiha cabdullaahi bnu cumar qibala najdi hada cabdullaahi bnu cumar yadkur anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama bacata sariya wasariyatu hiya juzun aw qidcatu min aljeysh fiiha cabdullaahi bnu cumar wa fii hadihi sariya kaana cabdullaahi bnu cumar min dimni almujaahidiina alqudaa qibla najd yani jihata najd faganimuu ibilan kaiiratan wajaduu ibilan kaiiratan waxasaluu calayha min almushrikiin fakaana suhmaanuhum suhmaanuhum ithnay cashara baciiran aw axada cashara baciiran السهمان جمع سهم وهي الأجزاء التي يأخذ المجاهد من الغنيمة فكان سهم كل أحد من هؤلاء الغزاة اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا هذا شك هل السهمان اثنا عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا أو أن السهمان كانت أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا هذا فيه شك وهذا الشك من الإمام مالك يقول أبو عمر هكذا رواه يحيى عن مالك على الشك في أحد عشر بعيرا أو اثني عشر بعيرا وتابعه على ذلك جماعة رواة الموطأ وكل رواة الموطأ وافقوا يحيى على هذا الشك منهم القعنبي وابن القاسم وابن وهب وابن بكير ومطرف وغيره فكلهم رووا عن الإمام مالك هذا الشك وهذا يدل على أن هذا الشك من الإمام نفسه قال أبو عمر وأصحاب نافع والإمام مالك من هؤلاء الأصحاب منهم minhum ayuub wacubaydullaahi wallaythu bnu sacdin wagayruhum qaaluu itnay cashara baciiran lam yashubka waaxidun minhum fii dalika gayru maalikin waxdah fahaa'ulaa'i min asxaabi naafic wa minhum man huwa min ahbati annaasi fii riwaayatihi can naafic huwa alleyth bnu sacdin wacubaydullaahi alcumari fahaa'ulaa'i rawow can naaficin itnay cashara baciira jazman biduuni shakin wa hada yadulu calaa ana alimaama malik huwa aladii shaka wa an haaulaa'i lam yashukuu fii riwaayatihim can malik ayb fafi hada alxadiid ana sahma kuli waaxidi min haaulaa'i wasalat ilaa itnay cashara baciiran waalbaciir ismun yuطlaqu calaa kullin mina aljimaali waanniyaq kullun minhumaa yuqaal baciir ayib ففي هذا الحديث أن كل واحد أخذ اثني عشر سهما اثني عشر بعيرا ثم أخذ اثني عشر بعيرا ثم أخذ الزيادة وهي النفل وكان النفل بعيرا بعيرا فأخذوا اثني عشر بعيرا إضافة إلى النفل وهو بعير لكل واحد وهنا مثار خلاف بين أهل العلم فبعض أهل العلم يقول لا يجوز النفل إلا من خمس الخمس فإن السنة في الغنيمة أنها تقسم على خمسة أقسام الأربعة للغانمين والسهم الخامس يجزأ إلى خمسة عند الإمام الشافعي فخمس من هذه الأخماس هي التي يجوز أن يعطى النفل منه هذا مذهب الإمام الشافعي يقول النفل لا يكون إلا من خمس الخمس لا نفل إلا من خمس الخمس لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث نفسه يدل على أن النفل ليس من خمس الخمس وإنما هو من الخمس نفسه من الخمس جملة macluumun ana asahma idaa kaana tnay cashara baciiran lam yaxtamil khumusu lkhumusi an yukharaja minhu likulli waaxidin baciir fa khumusu lkhumus aqalu min an yukharaja minhu baciirun baciirun likulli axad faqaala hada yadullu calaa ana hadihi alanfaal min asli lkhumusi walaysa min khumusi lkhumusi فhda الxadيiث ydul عalى أنhu يجuز أn يuعطى النfl min الkمس أsاaسا وlaysa min khمس الkمس ويqul الإmam mالك lا يجuز إعطاء الkمس إlا min الkمس يجuز min الkمس عnda الإmam mالك وسعيد بن المصيب المسيب وهناك من يقول يجوز إعطاء الخم النفل من أصل الغني إذا عندنا أقوال يقول الشافعي لا نفل إلا من خمس الخمس ويقول سعيد بن المسيب والإمام مالك النفل من الخمس وهناك من يقول لا بأس أن يعطى النفل من أصل الغنيمة ثم qaal madhabu fuqahaa'i اhuquur wa abi xaniifa waaxmed wa ahli اlxadiidi annahu yajuuzu an yucطa nafalu min asli اlganiima lima fi sunan ana nabiya sala allahu alayhi wasalama nafala fii bad'atihi alrubuca bacda alqumus wa nafala fii rajcatihi hulutha bacda alqumus فhada الحديث يدل على أنه يجوز إعطاء النفل من أصل الغنيمة بعد فرز الخمس لأن في هذا الحديث أن النبي صلى صل سلم أعطى النفل في بدأته يعني في بداية الغزوة الربع bعd الخمس yعni baعda an frز الخمس وبقيت أربعة الأخماس أعطى ربعا من هذه الأخماس الأربعة نفلا kadalika idaa rajacuu min alghazwati wa xasalat sariha ijtibaak bayna sariha wa bayna bacdi mushrikiin nafala fii bad'atihi fii rajcatihi ahuluta bacda alqums yacni annahu acطaa ahuluta bacda farzi alkhumus yacni bacda ma yufraz alkhumus tuqasam alghaniimatu calaa halaata fayucطى الثuluثu lihaؤulaaءi الsariya wayuqasam الثuluثaani lisaa'ir اlgusaa fafii hada اlxadiid anahu yajuuzu iعطaaءu الnafli min asli اlganiimati qabla an tuqasama calى اlghaanimiin bacda farzi اlkhumus liannahu yaquul nafla fii bad'atihi الrubca bacda اlkhumus yani bacda iعطaaءi اlkhumus bacda ikraaji اlkhumus wanafla fii rajcatihi الثuluثa bacda alkums ayda walidalika yaquul axmed inahu yatacajabu min saciid ibn musayib wa min malik kayfa lam tablughuma hadihi sunatu maca wufuuri cilmihima faina fainahu habata fi hada alxadiidi ana nabiy sal slam acda nafla min asli اlganima wamalik wasaciid yunkiraani an yucطa annafalu min asli اlganima اlghaniima ويقولون النفل لا يكون إلا من الخمس فبناء على حديث عبد الله بن عمر وحديث النفل يجوز إعطاء النفل من أصل الغنيمة ويجوز إعطاء النفل من أصل الخمس ويجوز إعطاء النفل من خمس الخمس وكل جائز qaala abu cumar fii hada alxadiidi fawaa'id minhaa anahu yajuuzu irsaalu saraya ila ardi lcadl وذلك عند أهل العلم مردود إلى إذن الإمام واجتهاده على قدر ما يعلم من قوة العدو وضعفه وفيه أن ما يحصل عليه المسلمون ويفيدونه من أموال العدو يسمى غنيمة وفي هذا ومثله قال الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وفيه أن ما غنمه المسلمون من أموال المشركين يقسم بينهم بعد إخراج خمسه سهمانا وما حصل من ذلك بأيديهم فهو مال من أموالهم من أطيب idaa salima min alguluuli wa ukrija khumusuhu wa fii qowli illaahi caza wajala waaclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusah daliilu calaa ana arbacata akhmaasi alghanaa'imi liahliha alghaanimiina lahaa waalmuujifiina calayha bilkhayli waalrikaabi waalrajli لأن الله عز وجل لما أضاف الغنيمة إليهم بقوله غنمتم دل ذلك على أنها لهم وأخبر أن الخمس خارج عنهم لمن سمى في الآية علم العلماء استدلالا ونظرا صحيحا أن الأربعة الأخماس المسكوت عنها لهم وأنها مقسومة عليهم وهذا ما لا خلاف فيه طيب قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه هذا سعيد بن المسيب يحكي عن معادلة عشر شياه بالبعير فإذا كانت هناك شياه وبعران wadaklat fi اlghaniima fainaha tuqasamu watujazaأu calى ictibaari ana albaciira alwaaxida yusaawi casharata shiya qaala abu cumar wfي hadihi اlmasأlaةi jawaazu qismaة اlxayawaani almukhtalifi ajnaasi bacdihi bibacdi calى اkhtilaafi ajnaasi wabihi qaala الshaafiعي walaa riba cindahu fi shayi min alxayawaani bacdihi bibacdin naqdan walaa nasiya laa riba fii dalik qaala yaxya samictu maalikan yaquul fi lajiiri fi lgazwi inahu in kana shahida alqitaal wa kana maca annaasi cinda alqitaal wa kana xuran falahu sahmuhu wain lam yafcal dalika falaa sahma lahu axyaana qad yakruju maca alquzaati bacdu annaasi aladiina laa sha'na lahum fi lgazwi insaan mustaأjar yakdumu almujaahidiin maala fahal hada alajiir aladi lam yakruj mujaahida wainamaa kharaja liujratihi hal lahu sahmu fi lganiima qaala in kana shahida alqitaal yani in xadara alqitaal washaaraka fi lqitaal wa kana maca annaasi cinda alqitaal wa kana xuran ayضa falahu sahm lahu sahmuhu liana alganiimata tustaxaqu bihawdi اlqitaal waqad haada alqitaal wain lam yafcal dalika falaa sahma lah in lam yushaarik maala watafaraja cala almujaahidiina wahum yuqaatiluuna fainahu laa sahma lah qaala wasamictu malikan yaquul waaraa an laa yuqsama ila liman shahida alqitaala min alaxraam yaquul inaha tuqasamu liman xadara alwaqcata wa shaaraka fiiha min alaxraar bishardi alxuriya ayib يقول أبو عمر اختلف العلماء في الأجير والتاجر فقول مالك في الأجير ما ذكره في موطئ موطئه وقال في غير الموطأ له المدونة لا يسهم للتاجر ولا للأجير إلا أن يقاتل maa laa yajibu fiihi alkhumus hal kulu maa yuxasalu calayhi min amwaali lmushrikiin yajibu an yukhamas wayufraza alkhumus qaala ma qaala yaxyaa samictu malikan yaquul fii man wujida min alcaduwi calaa saaxili lbaxri biardi lmuslimiin fazacamuu anahum tujaar wa ana albaxra lafadahu walaa yacrifu almuslimuuna tasdiiqa dalika ilaa ana maraakibahum takasarat aw caطishuu fanazaluu bigayri idni lmuslimiin araa dalika ila alimaam yaraa fiihim ra'yah walaa araa liman akhadahum fiihim khumusan su'ila malik caman wujida min alcaduwi calaa saaxir albaxr wa fi lgaalib baxru labyad huwa aladi kaana faasilan bayna almuslimiin wa bayna alkufaari fi ayaami alkhulafaaءi الraashidiin wa kana haؤulaaءi alkufaar yagzuuna almuslimiina fi shaam can طariiqi baxri اlabyad faإida wujida haؤulaaءi calى saaxiri اlbaxri fazacmuu anahum tujaar wa anahum lam ya'tuu lilxarbi wa ana albaxra lafadahu yacni ramaahu haaja calayhim albaxru faramaahu walaa yacrifu lmuslimuuna tasdiiqa dalik walaa shayئa yusadiquhum fima yazcumuuna wayaquuluun lakin hunaaka qaraa'in minha ana maraakibahum takasarat cala albaxr aw anahum adshaanuun walaysa macahum silaah fahada yadulu calaa anahum lam ya'tuu lilxarb يقول أرى ذلك إلى الإمام يرى فيهم رأيه يعني الأمر فيهم إلى الإمام إن أراد أن يصدقهم فله ذلك وإن أراد أن لا يصدقهم فله, فله ذلك لأنه هو الذي يفصل في مثل هذه الأمور ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا ومع ذلك لا أرى أن الذين أخذوا أموالهم أن عليهم أن يدفعوا الخمس qaala abuu cumar alxukmu fii haaulaa'i bima yadharu min amri fain lam yura macahum silaax waaalatu xarbin wadahara mataacu tijaarati aw maa dalla calayhi faxukmu limaami fiihim an yaqbala minhum aw yarudahum ilaa ma'manihim wain lam yadhar min amrihim ma yadullu calaa sidqihim walam yakun liahli lbaladi sulxun walaa cahdu muhaadanatin ya'manuuna bihi fahum fay-un saaqahu allaahu min almuslimiina laa qumusa fiihim liaxad dhammaan bay liannahum lam yuujaf calayhim bikhaylin walaa rikaabin fayuudacuu fii beyti maali lmuslimiina wayusrafuu fii masaalix muslimiin ma yajuuzu lilmuslimiina akluhu qabla alqumus idaa dakala almuslimuuna bilaada alxarbi wawajaduu acimatan hal yajibu calayhim an yudakhiluu alطcimata fi lghanaa'im am yajuuzu lahum an yastacmiluu wayaأkuluu wayashrabuu min hadihi qala malik samtu qala yaxya samictu malikan yaquul laa araa ba'san an yaأkula almuslimuuna ida dakaluu arda alcaduwi min طacaam ida dakala almuslimuuna arda alcaduwi wawajaduu acimata alcaduwi fainahu laa ba'sa an yaأkuluu minhu maa wajaduu min dalika kullihi qabla min qabli an taqaca almaqaasi yani kula maa wajaduu min hadihi alacimati wa hadihi almakulaati fainahu yajuuzu lahum an yaakuluu minha qabla an taqaca almaqaasim qabla an tuqasama cala alganimiin qaala malik wa ana araa alibila wاlbaqra wاlganma bmanزilaةi طacaami yaأkulu minhu اlmuslimuun ida dakluu arda alcaduwi kama yaأkuluuna min aطacaami uma hada طacaamu laa yanxasiru can طacaami اlmujahaz bal ida wajaduu ibila wabaqran wغanaman wjaacu yajuuzu lahm an yadbaxuu wayaأkul qabla an taqaca almaqaasid qaala malik walow ana dalika laa yu'kal xataa yaxdura annaasu lmaqaasima wayuqsama baynahum abara dalika biljeysh biljuyush hada dararun calayhi idaa qiil la axad yakul la axad yaakul wahum jaacicuun kayfa yujaahiduun o kayfa yakuuduuna alma'raka faidan hada yusabibu dararan wayackisu lmuraad falaa mafara min an yajuuza lahum an yaakuluu maa shaau qaala maliku falaa araa ba'san bima ukila min dalika kullihi cala wajhi almacruufi walxaajati ilayhi laa ba'sa walaa araa an yadakira axadu min dalika shayئa yarjicu bihi ila ahlihi lakin hada laa yadkulu fi lidikhaar la axad yajmacu yaquul hada aklu uma yajmachu fi kiisihi fayarjicu bihi ila ahlihi hada laa yajuuz inama juuza lahu an yaأkula qaala yaxya wasu'ila maliku can الrajul an irajuli yusiibu aطacaama fii ardi alcaduwi faya'kulu minhu wayatazawaj rajulun wajada طacaaman fii ardi alcaduwi faya'kulu minhu wayatazawaju fii gazwatihi wa macrakatihi uma fayafdulu minhu shay fabaqiya shayء min zaadihi aladii tazawadahu min طacaami alcaduwi ayaslux lahu an yaxbisahu faya'kulahu fii ahli yajuuzu lahu an yaxbisa hada طacaama wayukhazinahu cindahu waya'kulahu idaa rajaca ilaa ahlihi maca ahlihi aw yabiicahu qabla an yaqdama bilaadahu fayantafic bithamani aw yajuuzu lahu an yabiicahu cala alghaanimiin fayantafica bithamanihi wayadakhila hamanahu qaala maaliku hada su'aal wa aljawaab in baacahu wahuwa fi lgazwi inbaacahu cala alghaanimiin cala alguzaat fainii araa an yajcala hamanahu fii hanaa'imi lmuslimiin inbaacahu cala alghaanimiin fainii araa an yadaca hadihi ahamaan hadihi alathmaan fii hanaa'imi lmuslimiin fayadkulu fi lqisma ayib wain balaga bihi baladahu laakiin in rajaca bihi wawasalaa bihi ilaa baladihi falaa araa ba'san an ya'kulahu wayantafica bihi idaa kaana yasiiran taafihan kaana shayan qaliila jidda taafixan laa qiimata lahu laa yaltafitu ilayhi alghaanimuun warajaca bihi ilaa baladihi fainahu laa ba'sa an yakulahu fii baladihi wayantafica bih qaala abu cumar أجمع جمهور علماء المسلمين على إباحة أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في أرض الحرب يأخذون منه قدر حاجتهم وجملة قول مالك والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي والليث والشافعي أنه لا بأس أن يؤكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام وكذلك ذبح الأنعام للأكل وهو قول أحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور fakulu haulaa yarawna anahu maadaama masala mas'alata aklin falaa ba'sa bilah maa yuraddu qabla an yaqaca alqasmu mima asaaba alcaduwu axyaana yaxsul ana alcaduwa aw ahlu lxarbi yuxasiluun aw yaxsuluuna calaa maali lmuslimiin fayaakhuduunahu ilaa bilaadih faidaa nashabat alxarbu bayna almuslimiina waalkaafiriin wa asfarat almacrakatu can hadihi alghanaa'im qad yuujadu fi hadihi alghanaa'im bacdu amwaali almuslimiin fahal yuraddu hada almaalu ilaa saaxibihi alasliyi am inahu laa budda an yadkula fi lmaqaani qaala maaliku inahu balagahu ana cabdan licabdillahi bni cumar abaq عمر أبق عبد لعبد الله بن عمر أبق يعني شرد عنه ودخل أرض الحرب وأن فرسا له عاaرة وqwله cاaرة يعnي يuqاaل cاaر الفرس إذا شhرد مأخوذ من العyر كأنه تشبه بالعyر الذي ينفر ويجري ولا أحد يأخذه ففرسا farasan bicabdillahi bni cumar aydan sharada canhu faasaabahuma almushriku xasala calayhima almushriku uma ganimahuma almuslimuun fadakala fi lmagaanim hada alcabdu licabdillahi bni cumar wahada alfaras wannaasu yacrifuun ana hada alcabda licabdillahi waana hada alfarasa licabdillahi qaala faruddaa calaa cabdillahi bni cumar wadalika qabla an tusiibahuma almaqaasim waalmaqaasim jamcu maqsam wahuwa masdaru miimiyun يعني قبل أن تصيبهما القسم يعني توزيع وذلك قبل أن تصيبهما المغانم المقاسم فهذا يدل على أنه إذا عرف صاحبه يرد عليه قبل أن تقع القسم قال يحيى وسمعت مالكا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين أنه إida udrika qabla an taqaca fiihi almaqaasimu fahuwa raddun calaa ahlihi yaxyaa yaquul samictu maalikan yaquul fima yusiibu alcaduw min amwaali lmuslimiin ayan kaana hada almaal annahu idaa udrika qabla an taqaca fiihi lmaqaasimu rudda fahuwa raddun calaa ahli yuraddu liahli wa amaa maa waqacat fiihi lmaqaasimu falaa yuraddu calaa ahli laakin in dakala fi lqisma walam yucraf wa curifa bacda an qusimat haadihi wa waqacat fii aydii alghaanimiin laa yuraddu calaa ahli laa yuraddu liahli qaala yaxyaa wa su'ila maalikun can rajulin xaaza almushrikuuna gulaama rajul akhada almushrikuuna gulaamah uma ghanimahu lmuslimuun qaala maalikun saaxibuhu awlaa bihi bigayri haman walaa qiimatin walaa gurmin maa lam tusibhu lmaqaasid idan qabla an tuqasama هو أولى بماله قال فإن وقعت المقاسم فيه فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بثمن إن شاء فإني أرى an yakuna algulaamu lisayidihi bihamani in shaaa yacni annahu idaa waqacat almaqaasim wa waqaca fii aydi alghaanimiin wa jaءa saaxibuhu qaala hada alcabdu lii ana yaquul ya'khuduhu hada aladii akhadahu bihamanihi yagrimu hamanahu lisaaxibihi qaala araa an yakuuna algulaamu lisayidihi bihaman yani sayiduhu yadfacu hamanahu sayiduhu yadfacu haman lianna xaqa alghaanimi tacallaqa bihi faidaa araada an yaakudahu fainahu yaakudu min alghaanimi wayucطii hamanahu wayaakudu cabdahu fainii araa an yakuuna algulaamu lisayidi bihamani shaaa ayib lakin hada qowlu malik ama shaafici fainahu khaalafahu fii dalik qaal maa galaba calayhi alkufaaru min amwaali lmuslimiin أو ma abqa ilayhi min raqiiqi الmuslimiina min gayri galbaةi minhm ثuma ganimah الmuslimuun fakulu dalika sawاء wahuwa lisaaxibihi bila shay qabla الqasmi وbacdahu wahuwa qowl الshaafiعي wabihi qaala abu qwl shaafiعي yaqul la maadaama anahu milkuhu wamaaluhu lam yakruj min milkihi can طariiqi sharciyi fainahu ma zaala fii milkihi wahuwa axaqu bihi walaa yukallafu an yuؤdiya hamana ilaa man iqtanamahu أو دخل في خصم وهو هذا هو الموافق للعدالة لأنه ما خرج عن ملكه عن طريق شرعي طيب قال مالك في أم ولد قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازه حازها المشركون ثم غنمها المسلمون أم ولد yani hada musطalax sharci bimacnaa ana alinsaana yakunu lahu amah qad waladat minhu hadihi tusamaa uma walad wa hadihi fiiha shaa'ibaة الxuriya liannaha bimujaradi ma yamuutu sayiduhaa tuctaqu min ra'si اlmaal fahadihi um اlwalad إida xaazaha almushrikuuna ثuma ganimaha almuslimuuna faqusimat fi lmaqaasim uma carafaha sayiduha bacda alqasmi annaha laa tustaraq haadihi laa tustaraqu ayb yacni laa takunuu raqiiqatan liman akhadaha fi lqismati wa araa an yaftadiyaha alimaamu lisayidiha araa an yaftadiiha alimaamu yacni yajibu cala alimaami an yaftadiiha lisayidiha fayucطii maalan liman waqaca sahmuhu calayha wa yarjicuhaa ilaa saaxibiha fain lam yafcal facalaa sayidihaa an yaftadiyaha walaa yadaca ayb in lam yakun hunaaka imaamun yuؤaddi hadihi almas'uuliya facalaa sayidiha an yaftadiyaha yajibu alayhi yajibu calaa sayidiha an yadfaca fida'aha walaa yadacaha yani laa yatrukuhaa fii yadi hada algaanim aladii yastariquhaa qaala walaa araa liladii saarat ilayhi an yastariqaha liannaha qad qarubat min alxuriya falaa yumkin an tarjica marata ukraa ilaa riqin kaamil walaa araa liladii saarat lahu an yastariqaha walaa yastaxilla farjaha wainamaa hiya bimanzilati alxura yani bimahaabati alxura lianna sayidaha yukallafu an yafdiyaha ida jaraxa wadaliilu calى dalika anaha ida jaraxat insaana faina calى sayidiha an yuؤdiya hadihi alfidya walow kanat raqiiqata labiica fi hadihi اljinaaya lakin maadaama anaha ida jaraxat insaana yajibu calى sayidi an yuؤdiya hada alfidaءa faina macnaa dalika annaha tabqa fii milkihi walaysat xaqiiqatan fahiya bimansilati dalika falaysa lahu an yusallima uma waladihi tustaraqu wayustaxallu farjuhaa liannaha bimahaabati xuratin falaa yumkin walaa yenbagii lisayidihaa an yadacha fii yadi hada algaanim bal calayhi an yafdiyahaa wayarjica qiimataha matala liman waqaca sahmuhu calayha wayastaridahaa huwa watabqى macahu uma waladin yadhab ila imam qaala yaxya wasu'ila maliku can rajul yakruju ila ardi اlcaduw hadihi masأla ukraa su'ila maliku can rajul yakruju ila ardi اlcaduwi fi lmufaadaati yani rajulun kharaja ila bilaadi alcaduwi liyahtadiya asiiran lahu asarahu lmushrikuun maala aw fi tijaara dahaba ila bilaadi alxarbi fi tijaara fayashtari alxura aw alcabda aw yuhabaani lah wawajada hunaaka maala curan qad usira wasturiqa aw wajada cabdan faاshtaraa hada alxura waاshtaraa hada alcabda ayda aw wuhiba lah wuhiba lahu hada alxuru wa hada alcabd farajaca wa dakala bilaada almuslimiin fama alxukm liannahu dafaca maala fi hada alxur wahuwa xurun qaala inama ishtaraahu bihi daynun calayhi walaa yustaraq yaquul hada aladi usturiqa fi bilaadi alxarbi uma ishtaraahu hada almuslim فإن على هذا الذي استرق في بلاد الحرب أن يدفع ما اشتراه به هذا الرجل ويكون حرا ولا يشترى لأن هذا دفع مالا فيه طيب وإن كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء طيب إذا كانت هبة وهبه له مثلا رجل من أهل الحرب وهو حر قال وهبتك لك هذا العبد مثلا faida jaءa bihi calى anahu cabdu watabayan anahu xuru muslim fainahu laa shayئa liman wuhiba lahu liannahu lam yadfac fiihi maala ila an yakuna arajulu acطىa fiihi shayئa mukaafa'atan fahuwa daynun calى alxuri bimanzilati mashturiya bihi lakin linaftarid anahu wahaba lahu hada arajulu xarbiyu hada alcabda wahuwa xurun lakin hada aladi wuhiba lahu acطىa muqaabila alhibati maalan dafca maalan muqaabila alhiba wa axyaana ida wuhiba aw wahaba insaanu liinsaanin aakhar maalan calaa annahu yucطiihi hawaaban badala hadihi alhiba walam yucطihi faina lahu an yastarjicahu yaquul irjic lii maali faalhibatu wa hawaabuha yushbihaani masأlaة اlbayc fahada rajul cindama dafaca hawaaba hadihi اlhiba fainaha bimahaabati اlbayc faإida jaءa bihada الrajul alxur aladi wuhiba lah wadafaca huwa muqaabila alhibati hawaaban faina calىa hada rajuli an yadfaca hada hawaaba liman dafaca hada hawaabahu xur lianna hada bimanzilati ma sturiya bihi hada yushbihu shira ayb hada fi shani xur waama alcabdu faina sayidahu lwal mukhayarun fiih hada fi shani lxurri aladi ishtaraahu aw wuhiba lahu hada aladi dahaba ila bilaadi alcarbi waama alcabdu faina sayidahu lwal mukhayarun fiihi in shaa an yaakudahu ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له إذا جاء شخص وقال هذا العبد lii ana waqad akhadahu lmushrikuuna mini waqad ishtaraahu hada arajul yuqaalu lahu ima an tadfac hamanahu wata'kudahu wain axaba an yuslimahu wayatruka lahu sal aslamahu yukhayaru lahu in aradta an tusalima lahu watatruk falahu dalik wain aradta an ta'kudahu watadfaca hamanahu falaka dalik ayb yaquul wain axaba an yuslimahu aslamahu ayb wain kaana wuhiba lahu faishtaraahu oo laa dafaca hamanan fiihi wain kaana wuhiba lahu fasayiduhu lwalu axaqu bihi walaa shaya calayh in kaana wuhiba lahu fasayiduhu lawalu layaakuduhu hada laa shaya lahu liannahu lam yadfac fiihi shaya ila an yakuuna rajulu acطaa fiihi shaya mukaafaatan ayda في مقابل هدية هذا العبد دفع مكافأة فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يهتديه إذا أراد أن يأخذه فما دفع فيه هذا الإنسان من الثواب في الهبة يكون غرما على سيده فيدفع هذا الغرم ويسترد عبده hada wabilahi towfiiq sala allah waslm ala nabiyina mxamedi wala alihi wsabi